الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إعراب المثنى إعراب المثنى مثنى إعراب كيسي إعراب المثنى waxa weeye waxaynu ku jiray ismiga oo loo qaybinayo mufrad iyo muana iyo jamac waxaa ka sii horeeyey oo aynu soo qaadanay alafcaal اlhamsa alasmaa اlhamsa buu iyagana icraabkooga uu ka hadlayaa waxa weeye intani ashyaadii la icraabayey kuwa qaarkood waxaa la icraaba icraabkii mxuu ahaa asalka ahaa in lagu godo maala marka la godayo dama haddii la nasbinayo lagu nasbiyo fatxa marka la jarayo lagu jara kasra haddii la jasminayo oo ficilkii uu yahay lagu jasmiyo suquun icraabkii bilxarakaat اlasliya la icraabo kaasi waxa weeyaan waa icraabkii asalka ahaa xarakadaasi marka la icraabayo ee wixii la godayo dama lagu godo wixii la nasbinayo fatxa lagu nasbiyo wixii la jarayo kasre lagu jaro wixii la jasminayo ama la reebaya sukuun lagu jasmiyo waa icraabkii aynu filaynay asalka ahaa waxaa halkaa ku jira oo isku mid ah xarakadaase daahir ha ahaato ama muqadar ha ahaato waa icraabkii asligii kaasi waxaa jira alicraab biniyaaba ayaa jira oo niyaabo la icraabo can alxarakaat اlasliya laga naa'ib yahay oo ka duwan sidii aynu filaynay maalan haddii shay la godayo asalku wuxuu aha dambe lagu godo laakiin marmar baa laga yaabaa in lagu goda shayada qaarkood alwaaw baa lagu goda raabkoodba ay tahay haddii la godayo in wow lagu godo kuwa qaarkood baa laga yaabaa in lagu godo marka icraabka noocaas ee icraabkii asalkii asliga ahaa ka duwan kaasuu meelaha qaarkood markaa halkan labada sheekh ku qaadanayeen alafcaal اlhamsa waynu soo maray icraabkoogu niyaabu ah niyaaba la icraaba marka la godayo waxaa lagu godaa hubuutu nuun ama nuun niyaabatan can idama asalku wuxuu aha in dambe lagu godo laakiin afcaal hamsa yadhabaani tadhabaani yadhabuuna tadhabuuna tadhabiina laguma godo dama laguma godo marka la godayo nuun baa lagu godaa niyaabatan can idama marka la nasbinayo xadfu nuun baa lagu nasbiyaa niyaabatan can اlfatxa marka la jasminayo xadfu nuun baa lagu jasmiyaa niyaabatan can الsukuun iyadoo sukuunkii ka naa'ibya ismiga marka loo yimaado kaasi alafcaal اhamsu ahaa oo ficil muطaarica marka u horeysa waxaynu soo qaadanay ismiga in la qaybiyo oo saddex qaybood loo qaybiyo bictibaari alcadad alladii yadul calayh bictibaari cadadi ma yadul calayh waxa uu kutusayo tiradiisa marka la eego waxaa loo qaybiyaa ismiga ilaa alaaata aqsaam mufradin wa muhanan wa jamcin lannahu hadduu kutuso shay keliya waa mufrad haddii laba shay uu kutusayo sida kitaabaani ama kitaabayni qalamaani ama qalamaynina waa muana ka badan laba shay hadduu kutusayana waa jamc marka mar kale haddana wuxuu qaybiyey jamcii oo aynu soo qaybinay jamcuna wuxuu qaybsamaa ilaa aaaa aqsaam jamcu lmudakaru saalim in jumica bilwaaw wanuun oo bilyaai wanuun wawya nuun ama yaaya nuun haddii lagu daro mufradkii jamcu lmudakaru saalim baa laydhaha ka muslimuuna wa muslimiina muminuuna wa muminiina haddii alifya taa lagu jamciyana jamcu lmuana asaalim baa loo yaqaana ka muslimaat wa muminaat labadaa wixii ka soo hadhayna oo jamcana waxaa la dhahdaa jamcu tagsiga halkaana jamciyadii baynu ku soo qaadan kuwa icraabkoogii ayuu markaa kuwa icraabkoogu uu icraabkii asliga ahaa wuxuun kaga duwan yahay uu wax ka taataabanaya waxaa ka mid a almuana mufradkii icraab lmuana buu yidhi icraab lmufrad ma odhan lannu mufradka haalibkiisa wuxuu ku socdaa icraabkii asliga ah mufradka badankiisa sida haalibka xawaashiisa waxaa lagu godaa dama waa icraabkii asligii waxaa lagu nasbiya fatxa waxaa lagu jaraa kasra jamcu tagsiirka icraabkiisa iraabu jamci tagsiir ma odhanay lannu iraabu jamci tagsiir waa kalmufrad fii haalibihi wuxuu ku socdaa icraabkii asliga ah oo niyaaba kuma jirto waxaa lagu godaa dama jamcu tagsiirkii waxaa lagu nasbiyaa fatxa waxaa lagu jaraa kasra abcan is jamcu tagsiirkaba waxa aan icraabkii sidiisa ugu soconayn oo niyaaba soo galaysa ah, markuu noqdo maala yanصarif xaalatuljeerka markuu joogu maal yansarif yahay halkaasoo keliya niyaaba ka soo gelaysa inta kaleo dhan xarakaadkii asligii ee mutawaqaca ahaa ee filanaynay ayay ku soconayeen mufradka iyo iyo jamcu tagsiirku icraab lmuana darsigan muanihii buu kaga hadlaya awala muanuhu waa maxay muanuhu waxa weeye ismi kutusa laba shay kutusa oo lagu jamciyo lagu siyaadiye akhirkiisa alifun wa nuun ow yaan wa nuun ismun dalla cala anayn aw inatayn biziyaadati alifin wa nuunin aw yaain wa nuunin fii aakhirih markaad kitaabun tidaahdo kitaabaani iyo kitaabayn muanu wey marna alif iyo nuun baa lagu daraya kitaabaani alkitaabaani marna ya iyo nuun baa lagu daraya oo ya-da waxaa ka horeeya fadxisan yahay nuunta ka dambaysaana kasirsan tahay kitaabayni ama alkitaabayn qalamaani qalamayni rajulaani rajulayni madrasataani madrasatayni waa sidaas masjidaani masjidayn icraabkiisuna waxa weeye waa wada niyaabaya icraabkiisu xaalatu rafciga la godayo waxaa lagu godaa bilif niyaabatan maxay ka naaib tahay marka alif wax lagu godo can dama oo asal ahayd oo godaalka iska lahayd haddii wax la godayo dama in lagu godaya niyaabatan can dama marka la nasbinayo yunsabu muana bilyaa niyaabatan niyaabatan can اlfatxa baab nasb markaad joogto fatxaa iskale wayujaru اlmuhanى bilyaai niyaabatan niyaabatan can اlkasra jar marka la joogana kasray ahayd in lagu jaro ya baa lagu jaraa iyadoo ka naaiba xarakadii asalka ahayd oo kasraa yurfacu اlmuhanى biاlأlif niyaabatan can اdama wayunsabu bilyaa نيابة عن الفتحة ويجر بالياء نيابة عن الكسر labadaa dambe labaduba waa ya waa la isku dari karaa يurفac الmuثنى bاlأlف نiyaabaة can الضمة ويuنصب ويujar labadii isku dar ويuنصب ويujar waxaa lagu nasbiyaa laguna jiraa biاlyaa labada jeerba نiyaabaة hadalasa ويuنصب ويujar bاlyaa نiyaabaة can الفتحة أو الكسرة waa sidaas ويuنصب ويujar bاlyaai نiyaabaة can الفتحaةi xaalaة النaصبة أو الكasرaةi xaalaة الjarka marka yadan markaad kitaabaani tidhaahdo aliftaasi waxay kutusaysaa inay kelmaddaasi marfuuc tahay kitaabaani laa taqacu ila fi mowdic اlmarfuuc meel marfuuca mooyaane meel kale ma iman karto mubtadahoo kale alkitaabaani mufiidaani aacilkii oo kale mxuuha eh, saqad alkitaabaani haddii aad tidhaahdo maalan ama beliya alkitaabaani yani meel marfuuca waa inay dhacda kitaabaan kitaabayni haddaad tidhahda kitaabayni waxay dhici kartaa laba meelood ayay dhici karta inay fii mowdic almansuub ay taallo mafcuulun bihi qara'tu lkitaabayni ama ina ina alkitaabayni mufiidaani iyo inay fii mowdic اlmajruur dhacdo oo aad tidhaahdo nadartu ila اlkitaabayni ama nadartu fi اlkitaabayni aad tidhaahdo oo fii mowdic اlmajruur ay dhacdo marka kitaabayn ya-du waxay noqon kartaa calaama lilnaصbi waxaanay noqon kartaa calaama liljar إعراab الmuثanى muanaha icraabkiisi icraab waa masdaru acraba wuu caraabay ama wuu cadeeyey luqada acraba icraaban sida axsana ixsaanan waakrama ikraaman akhraja ikhraajan icraab almuhanna waxa weeye ism mafcuuloo ka yimid min hanna ismu mafcuulin min ana macnaheedu waxa weeyaan jacalahu inayn jacalahu inayn labuu ka dhigan wuu labeeyey ana yuhannii hanni oo amarkiia laba ka dhig markaad taniyatan kazakkaa bay isleegiin yuzakii kuu dahiray naftiisii ama sekadii buu bixiyey aka yuzakii zaki iyo taskiyatan waqawaa yuqawii taqwiyatan oo kale dakara ama qawaa yuqawii taxwiyatan rabbaa oo kale rabbaa u tarbiyadeeyey yurabbii tarbiyatan taniyatan kana weyaan taskiyatan taqwiyatan tarbiyatan yaa la ydhaahda mastarkii almuana waa kii labada laga dhigay almuani waa kii labada wax ka dhigay almuani haddaad kaa ismu faacil almuana almuzaka almuqawa almurabba oo kale weyaan almuana icraabu lmuana ismigii labada laga dhigay ee labada ahaa ee la taneeyey kitaabun oo kitaabaani la yidhi sida loo craabo alamila laciba waladaani labadii wiil way ciyaareen laciba alwaladaani tusaalayaal gaagaaban oo muanaha ku jira si fudud looga soo saari karo ayuu keenay iminka waladaanta haddii jumlo dheer la dhexgeliyo iyo markii jumlo gaaban lagu siiyo oo gebigeeguba laba kelmadood ka kooban yani markasa fahamka fahamka way kala duwan jumlada dheer waxay u baahan tahay qof wax fii sii fahamsanaa oo si fudud ugala soo bixi kara oo yani xeer gaadhay markaasaa aayaduu kala soo bixi karaa dheer masanaha ku dhex jira laakiin marka la rabo ardaygii in wax laga dhaadhiciyo labadaa kelmadood baa fudud in si fudud ugala soo bixi kara musanihii ama uu fahmi karo laciba alwaladaani labadii wiil way ciyaareen laciba waa taqaanaa waa ficlun maadin mabniy calى اfatx lacba yalcab ficilada qaarkoodna waa la wada kordhigaa ficilada saddexda xarafoo kale maala markaad eegto sida daraba jacala rajaca dakhala ficilada qaarkoodna saddexda xaraf ka dhexdaa hoos dhigan lacibadan oo kale samica samica maaha inaad samaca tidhahda samaca samica calima weeyaane calama maahade calima calima fahima weye fahima fahimnaa inaad tidhahda weye ama fahimtu e maaha inaad tidhahda fahamtu fahama maaha waa fahima shariba weeyaan shariba e maaha sharaba soo saa maaha xafida weeye xafida ficilada qaarkoodna ficilada saddexda xarafa ka dhexdaa godan waa saddexdaasu inuu ka dhexdii kordhigan yahay sida daraba dakhala inuu hoos dhigan yahay sida laciba iyo fahima iyo xafida iyo shariba iyo inuu godan yahay sida karuma xasuna sharufa ficlaalkaa goda karuma karama odhan maysid ama karima karuma wey wa sharufa wacaduma marka mid walba waa inaad barata dee sida loogu hadlo dadka qaarkood waa iskaga dhiftaan u mogta markuu ka soo horbaxo ficil saddex xarafi lacibada hadduu lacabo u akhriya ka waran lacaba wad weligaabadoo nin weyne lacabadaada sunhays lacaba waa wax lala yaabo marka waa inaad iska hubisay inuu lacaba yahay iyo inuu laciba yahay iyo inuu lacuba yahay lacuba halkee laga hubinaya waxaa laga hubaya abcan ardaygu de markuu arday yahay waa inuu culmo sheekh wax ka barto culummada wax ka dhigto culummadaada sida ficilka ugu hadlayaan iyo kutubtaan xarakaysnayn xataa xadiidka markaad marayso waa laga xarakaystaa qalin baad qaadanaysaa ood kitaabkaaga xarakaysanaysaa dabcan arday waliba sheekhiisu ka baranaya siduu akhriyayo adigu markaad ka shikadana waa inaad qaamuuskii kula noqoto kutubta qaamuusku iyagaa kafaalo qaaday sida mukhtaaru sixaaxa iyo kuwa ugu kokooban wax ka mid a ah, mukhtaaru sixaaxa min baabi kada buu ka odhanaya min baabi dakhala min baabi taciba min baabi radda min baabi kada ficilkii ficil la mid ah ayuu ku siinaya ood ka qiyaasatay oo sida loo akhriyaya aad u akhrido lacib alwaladaani labadii wiil way ciyaareen laciba ficlu maadin mabniyu cala alfatxi alwaladaani faacilu marfuuc wcalaamatu rafcihi alأlif niyaabatan can aلdama lannahu muhanna aliftaasaa lagu godaya wnuun maxaa la dhahaa nuun اlmuhanna wnuunu ciwadun waxay bedel ka tahay can الtanwiini fi اlsm اlmufrad waladun markuu ahaa tanwiintii ku jirtay ayay ciwad ka tahay wnuunu ciwadun can الtanwiini fi اlsm mufrad taa macnaheedu waxa weeye alwaladaani kelmadda asalkeega waxay ahayd alwalad alwalad daalkay ku joogtay maxaa lagu beeriyey oo lagu siyaadiyey alif ya nuun limaada maxay aliftu meesha u timid nuuntuna maxay meesha u timid labadiiba laga jawaabay aliftu waa icraabkii waa calaamat اlicraab kadam weeyaan niyaabatan can adamma haadihi alalifu waxay ku tusaysaa inay kelmaddani marfuuc tahay dammadiibay ka naa'ibtahay nuuntuna maxay meesha u timid maxaa loogu daray nuunta nuuntuna waxay ka joogtaa halkii tanwiinta walaadun markay ahayd tanwiin bay lahayd marka la taneeyo tanwiintii meesha way ka baxaysa marka tanwiintii waxaa laga dhigay markii hore nuun reeban oon la qorin bay ahayd imika nuun la qoro oo xarakaysan oo la hoos dhigaa laga dhigay وعوض عن التنوين لعب الولدان اتفقا ويسوافقين الشريكان لبدي شركة ها أورقت أورقت وعلى عليمي عليم بحياة شجرتان لبدي جد حضر ويمادين المسافران لعب اتفقا اتفقا ما لها أخرس كان حوق الله صاروا ماشي الشدن شدنا وين شدكيجي الأخرده اتفقا oo halku ka yimid xadiikani waa xadii ay isku waafaqeen bukhaari iyo muslim markaad leedahay maxaa la odhanaya adiiun xadiiun muttafaqun calayh muttafaqun meeshu way shadan tahay taadaasi mar walba shaday leedahay midda kale muttafaqun weeye calayhi isagaa laysku raacay oo laysku waafaqay wasmafcuulkii sidii muanaadii waa la taniyeedii weyan muai ma aha muai muai waa kii raacay ee waafaqay laysku raacay markaad leedahay waa muttafaq arinkaasi waa muttafaq muttafaqun calayhi weyaan arrinkaasi waa laysku raacay weyaan ittafaqa shariikaani way iswaafaqeen ittafaqa waa ficlu maadi mabniy cala alfatxi ashariikaani faacil marfuucu calaamatu rafci alif niyaabatan cala dama liannahu muhanaa والنون عوض عن التنوين في الاسم مفرد أورقت الشجرتان ولم تاو تأنيث بس كصبرت أورقت حضر المسافران ولم حضر وفعل ماضي المسافران إعراب كيغا وتقان halkaasi waa muanihii oo marfuuca oo alif lagu goday qaybta kale kaafatu waxaan mukaafa'a iyo jaa'isad siiyey abaalmarin wanaagsan waxaa siiyey alwaladayni labadii wiil ayaan abaalmarin siiyey kaafatu waxaan mukaafa'a siiyey alwaladayn kaafatu ficlun wa faacil ficlu maadin mabniyun cala الsukuun لاتصاله بالتاء المتحرك ama bitaai اfaacil waa ficil maadi mabniy cala sukuun meelihii sukuunka lagu binaynaya saddexdii meelood meel ka mida wey markay la xidhiidha ataa mutaxarika darabtu ama darabta ama darabti markay la xidhiidho nuun niswa darabna dahabna iyo markay la xidhiidha na adaalatu cala alfaacil nadaalatu cala alfaacil oo la dhahdo darabna dahabna kaafa'tu ficlu maadi mabniy cala sukuun والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل تadaasna waa ضميir waana mbni في محل رفعin bay taala taadu لأnه faacilkii weeyaan kaafa'tu marka waxay isku jirtaa kaafaca oo ficilkiya ficil maadiga iyo taad oo damiiraho faacila alwaladayni baan abaalmariyey abaalmarin siiyey waa kuwii abaalmarinta la siiyey waa mafcuul bihi mansuub وعلاaمة نسبه الياء نيابة عن الفتح نيابة عن الفتح لأنه مثنى wnuunu ciwad can الtanwiini fi اsm اmufrad xaadatu waxaan u sheekeeyey ashariikayn ayaan la sheekaystay labadii shirkada ah xaadatu xaadaa ficlu waa faacil wey kaafa'atu bay isku icraabi ashariikayn mafcuul bihi mansuub calaamatu nasbi alya niyaabatan can اlfatxa wey alwaladayn bay isku icraabi tasallaqtu waxaan fuulay ama koray fantay oon u baxay ashajaratayni labadii geed tasallaqtu tasalluqa waxaa la ydhahaa gidaarka iyo buurta iyo wixii dheeree maaragtaa la fananayo ama la fuulayo tasallaqtu shajaratayni labadii geed baan koray tasallaqtu ficlun wa faacil ashajaratayni mafcuul bihi mansuubun وcalaamaة nasbi alya نiyaabaة can الfaطxa لأnhu muثanى wnuunu ciwad can الtanwiini fi اsm اmfrad wadactu waxaa sagootiyey wadactu tawdiicii weyaan wadactu haddaan la shadino wadaca la dhaa inta badan lama isticmaale wuu ka tegay weyaan wadaca waataa amarkeegu yadacu mudaaricaygu noqdo amarkeyguna noqdo dac dac ka teg wadaca canka haada marka maadigiisii wuxuu ahaa wadaca asalkiisu aad looma isticmaalo yadacu mudaaric ugu jira yadac amarkii tani waa wadaca bitashdiidi daal wadaca tawdiicii weeya sagootintii wadactu waxaan sagootiyey amba bixiyey almusaafiriin almusaafirayni labadii safarka almusaafirayn mafcuul bihi mansuub almusaafirayn wcalaamatu nasbi alya niyaabatan can اlfatxa lanhu muana qaybtaana kaafa'tu اlwaladayni xadatu الshariikayni tasallaqtu الshajaratayni wadactu اlmusaafirayn wuxuu keenay muanihii oo mansuuba oo wada mafcuul bihi mansuuba waxaa ku hadhay muanihi oo majruura acطaytu waxa siiyey alkurata kubadda waxa siiyey lilwaladayni labadii wiil aytu kurata kubadii waxa siiye lilwaladayn acaytu lkurata dadku kuray inta badan u akhriya dad badan kura bitashdiid ra laakiin taasi ma jirto alkura weeyaan biduuni tashdiid acaytu lkurata alkurata waxa siiyey lilwaladayn acaytu ficlu wa faacil ficil maadi mabni cala sukuun iyo tadii waa faacilka alkuratana waa mafcuul bihi mansuub wacalaamatu nasbi alfatxa waa ism mufrado fatxa isaga lagu nasbiya lilwaladayni buu u jeedaa lilwaladayni allaamu xarfu jar alwaladayni ism majruur biاllaam wcalaamaة jari alyaa niyaabaة can اlkasra jer baad joogtaa marka kasra iska lahayd asalku kasru ahaa in lagu jaro niyaabatan can ilkasra yadaasi kasray ka naayib tahay wnuunu ciwadun can tanwiini fi ism mufrad ishtaraytu min ashariikayn baa wax ka soo iibsaday ishtaraytu aa ishtaraytu ficlun wafacil min ashariikayni min xarfu jar ashariikayni ismun majruurun bimin wacalaamatu jarihi alyaa نيابة عن الكسرة لأنه مثنى والنون عوض عن التنوين في الاسم مفرد دنوت waxaan u dhowaaday min الشhaجaرتين labadii geed salمtu waxaan salaamay calى الmuساaفirayni labadii safarka salمtu calى الmuساaفirayn salمtu فicل وفاacل فicل ماض مبني على السكون والتاء ضمير متصل مبني على الفتح مبني على الضم سلمت في محل رفع فاعل على المسافرين على حرف جر المسافرين اسم مجرور بعلى وعلامة جر الياء نيابة عن الكسرة لأنه مثنى والنون عوض عن التنوين في الاسم مفرد وحالك أمثلة صدح قيبوضة كم وقتا مثنه مركو مرفوع يهي maala markuu faaciloo kala dhaco sidaa tusaalayaasha uu nagu siiyey <clears throat> lacib alwaladaan iyo kuwa kale waxaa lagu goda aladif markuu musanuhu mansuub yahay uu yaallo meelihii la nasbinayay ismiga waxaa lagu nasbiyaa alyaa marka uu majruur yahayna waxaa lagu jaraa alyaa laba xarafoo keliya la icraaba muanaha weyaan khulaasat lqowl laba xarafoo keliya la icraab alif aw alyaa musanuhu labadaa midkoodan buu ku sugan yahay ama waa kitaabaani oo alif buu leeyahay ama waa kitaabayn oo ya buu leeyahay wax ka dhexeeyaa ma jiro marka wuu alifta leeyahay waa markuu godan yahay meel kastuu godan yahay waa inaad alif u yeesho marka uu ya leeyahayna laba xaaladood midkood buu dhexeeya ama waa mansuub ama waa majruur see lagu kala garan karaa markaan kitaabayn idhaahdo inuu mansuub yahay uu kordhigan yahay oo ya-dana calaamatu nasbita iyo mafcuulkii baad sugaysaa ciddii la abaalmariyey abaalmarinta la siiyey alwaladayn kaafatu almuxamadayn kaafatu lmudiirayn waxa weeye mafcuulkii wey acطaytu lkurata lilwaladayni inay majruur tahayna waa waata lilwaladayni ma mansuubba mise waa majruur waa majruur maxaa kutusaya inay majruur tahay laamka xarfujarka markaan idhaahda maalan xaadatu ashariikayni waxaa waadixa ashariikayni inay mafcuulkii tahay xaadatu ashariikayni laakiin markaa dhada ishtaraytu min ahariikayni ishtaraytu min ashariikayni ashariikayni dambe min ashariikayni ma majruur ba mise waa mansuub waa majruur maxaa kutusaya inay majruur tahay minta ka horaysa markaad xaadatu iyo akramtu iyo tidhaahdo akramtu ixtaramtu ashariikayni markaana waa mafcuulu bihi mansuub marka muanuhu markuu ya leeyahay mansuubna wuu noqon karaa majruurna wuu noqon karaa waxaa lagu kala ogaanayaa kelmadu halka ay dhacdo inay meelhii nasbaha dhacdo sida mafcuul bihi iyo inay meelihii la jaraya dhacdo sida maalan markuu xarfujar soo galo khulaasada waxa uu yidhi yurfacu lmuanaa muanaha waa la godaa qawaacidka yurfacu almuana muanaha waa la godaa bilalifi baa lagu godaa bilalifi niyaabatan can adama wey wayunsabu waa la nasbiyaa ama waa la kordhigaa wayujaru waa la jaraa bilyaaya ayaa lagu jaraa wayunsabu wayujaru bilyaa labada xaaladoodee dambana ya buu leeyahay ya baa lagu jara waa khulaasa اlqowl murtidun bay qaacidada ama qawaacidku ay ka hadashaa tamriinaat alأwal cayin اlmuhanى almarfuuca cayin ficlu amri wey faacilku waa anta nin baa lala hadlaya haddii gabadh lala hadlaya waxaa la odhan lahaa cayinii cayinii yaa lmuanaثati اlmukhaaطaba meesha soo gel lahay udkhul udkhulii cayin anta waa faacilkii damiirkaas waa faacilkii almuanana waa mafcuulkii laakiin de waa mafcuulkii wax lagu qadari jira almuana ma waxa weeye ma manquusbaa mise waa maqsuur waataynu soo qaadanay manquus iyo maqsuur midku yahay soo maynaan qaadan manquuska iyo maqsuurka waynu soo qaadan almuana ma manquusbaa mise waa maqsuur isku egyihiin labadaas ismiga alif kale waxaa la dhaha maqsuur baa la dhaha muusa ciisa alhuda aridaa almuhanna waa lagu qadaraya mafcuul bihi mansuub wa calaamatu nasbihi fatxaة muqadaraة calى اlأlif manca min ظuhuuriha الtacadur muhanihii almarfuuca ahaa waa nacti marka muhanaha mansuubkuu raacaya almarfuuca wاlmansuubana wuu ku cadfan yahay wاlmajruura caddee muhanaha marfuuca iyo ka mansuubka iyo ka majruurka fi اlcibaaraati alaatiyati cibaaraadkan soo socda wabayin anta asababa waa mafcuulkii wabayin الsababa sababta sheeg wacalaamata اlcraabi wacalaamata baa la odhanaya lanna wuxuu ku cadfan yahay asababada wabayin sababa waxaad bayaamisaa sababta iyo wa calaamat alicraab iyo calaamat licraabka fii kulli mid kasta albaabaani maftuuxaani labada albaab way furayhi waxaan oo dhan uu ku weydiiye waxa kaaga filnaado icraab lannu albaabaani markaad tidhahda mubtada marfuuc waxaad sheegtay muanahaasi inuu yahay mxuuahaa marfuuc waad sheegtay marfuuc yahay waxa weeye sababta loo goday baad sheegaysaa waa mubtada inuu yani sababta loo rafciyo marfuucu yahay calaamat alicraabkiina waad ku daraysaa mubtada marfuuc wa calaamatu rafcihi calaamat alcraab alأlif baad leedahay calaamada la icraabi waa alif maftuuxaani khabar mubtada marfuuc wa calaamatu rafcihi alأlif icraab baa kaaga filan ad icraabto yajuru lmixraaa ee waxa jiida mixraadka nugeeda baashan lagu qodo beeraha lagu qodo dhulka gasha taasaa mixraaa la dhahay thawraani laba dibi ayaa jiida laba dibi baa jiida oo beerta lagu qodo marka yjuru waa ficil muaarc marfuuc almixraafa waa mafcuul bihi mansuub hawraanina waa faacil marfuuc waa kuwii waxjiidaya hawraani faacil marfuuc labada dibi baa waxjiidaya wa calaamatu rafci alalif lanno muana tamshi dajaajatu waxay ku socotaa calaa rijlayni laba lugood kaanat اlxujrataani labada qol waxay ahaayeen ayiqatayni kuwa cidhiidhi ah akaltu tufaaxatayni waxaan cunay laba tufaax qara'tu min alkitaabi kitaabka xaggiisa waxaan akhriyey safxatayn ayaan akhriyey qara'tu safxatayn weeye waa mafcuulkii laba safxaan akhriyey min alkitaab ishtaraytu alkitaaba kitaabkaan soo iibsaday biqirshayn laba qarshin ama laba qirshi ayaan ku soo iibsaday isticmaala qirsh toobiyaankana qarshi unbaa leedhaha ishtaraytu lkitaaba biqirshayn ina alkabshayni labada wan samiinaani way shilis yihiin ama way cayilan yihiin ina alkabshayni samiinaani ina xarfu tawkiidin wanasbin tansib اlsma watarfac اlkhabr ina waxay qaadanaysaa ismi mansuuba iyo khabar marfuuca saynu soo mar alkabshayni waa ismu ina mansuub wa calaamaة nasbi maxaa lagu nasbinaya alyaa niyaabatan can اlfatxa samiinaani wa khabaru ina marfuuc in allaha qafuuru godanya samiinaani khabaru ina marfuuc wa calaamatu rafcihi alأlif wa calaamatu rafci alأlif niyaabatan nuunu waqdun can tamwiini fi lsm mufrad meeshani waxay ahayd ina marka intaanay soo gelin maxay ahayd mubtadiya khabar caadi ahayd see loo akhriyayay ina haddaan ka saaro ama ka tuuro see loo akhriyaya alkabshani alkabshayni ka bilaabi maysid alkabshani samiinaani mubtadiya khabar bay labaduba marfuuc bay ahayd labaduba waa inay alif yeeshaan ina haddaad soo gelisa ka horay nasbinaysaa musanaha waa la nasbinaya macnaheygu waa in yaa loo bedelo yaa loo yeelay ina alkabshayni samaynaani yaa kaana soo gelinaya tusaalaha kaana yaa soo gelinaya akhriya haye kaana alkabshaani haye samiinayni asla kaana waxay nasbinaysaa ka dambe wa kaana allahu qafuuran marka kaana alkabshaani samiinayni bay noqonaysaa ina waa khawaatim haddaad soo gelisana waxay noqonaysaa ina alkabshayni lacala alkabshayni innayo walaaleed saminaani labadaba haddii laga tuurana mubtadiya khabar bay asal ku ogyahaayeen labaduba marfuuc bay noqonayaan alif bay yeelanayaan waxaad oranaysaa alkabshaani saminaani waana dee meelaha loo baahan yahay naxwaha in lagu saxo oo hadalkaaga laxniga lagaga ilaaliya meelahan oo kale daanad iyo akhawaadkaygii garanayn kaana iyo akhawaadkaygii aanad garanayn markay meesha ka baxaan asalkii ay ku noqonaysay kelmadda haddii aanad garanayn waxaasoo dhan iskaga kaa wada darsamaya ya imise xaaladood baa imika halkaa ku jira waxaa ku jira labadaa kelmadood ee alkabshaani samiinaanida waxaa ku jira in la yidhaahda alkabshaani samiinaani oo labadaba alif loo yeelo waxaa ku jirta in la yidhaahda alkabshayni samiinayni oo labadaba ya loo yeelo alkabshayni samiinayni waxa ku jirta labadooda in la kala duwo oo marna ta hore yaa loo yeelo marna ta dambe loo yeelo waa mise xaaladood afar xaaladood afartaa xaaladood kala garashadoodii de waxay u baahan tahay ciraab markay mubtadiya khabar yihiin maxaa laga dhigaya labadaba alif baa loo yeelaya alkabshaani samiinaan laakiin ina iyagoo ku jirta haddaad labadaba alu yeesha ka hor oo aad tidhahda ina alkabshaani samiinaani masaxba waa khaa weeye khalad weeye laxni weeye faaxish kaana iyaday ku jirta haddaad labadaba alif u yeeshana ka sii dara oo la mido waa laxni wey kaana alkabshaani samiinayn inaad tiraabahayd samiinaan inaad tiraab dhanantu oo kale iminka haddaan soo geliya dhanantu sow matnul ajrumiyada kuma inaan qaadan dhanantu haye alkabshayni dhanantu labadaba nasbi kabshayni dhanantu lkabshayni haye amiinayni danantu lkabshayni labada wn waxaan u maleeyey amiinayni inay yihiin kuwo marka eh, mid walba dee xaaladiisaa eh, loo eegaya ina alkabshayni samiinaane waayahay tamriin filicraabkan gudubno hanni baa la odhanaya markaad amar ka dhigaysa hanni اlkalimaat اlaatiya hanni kula cudwin lahu mahiilu fii wajhi اlinsaan anfani imisaa ku jira min laba midhan wejiga qofka anfani waxaan ujeedaa <laughs> mankhiraani mankhiraani laba anfi ma lihin laba san ma lihin laakiin waxaan leenahay laba dul mankhiraani ama minkharaani mankhiraani baa inta badan laydhaa khadaani baa jira caynaani baa jira udunaani hadday dhegaha wax ka soo galaan ka baxsan yihiin dhegaha madaxay raacsan udunaani waxaa jira shafataani ma tirin karaysa intaa wejiga keliya ku jira xaajibaani yaa ayaa ayaa ku jira waakada wuxuu leeyahay xubin kasta oo tu kaloo la mida leh tu labaad leh oo wejiga insaanka ku taala laba ka dhig oo jumlo soo geli dabadeed nebigu leh tamriin fil icraabkan u dhaaf namuudaj yajuru lcajalata taayirka waxa jiidaya ama qaybta dambe gaari dameerka dameerka marka laga reebo gaariga kale waxa jiidaya jawaadaani laba faras ayaa jiidaya alcajala alcaraba baa ugu caansan oo loo isticmaala alcaraba la dhaa alcarabata yajuru lcajalata aw carabata jawaadaani baa jiide yajuru waxaa jiidaya alcajalatu odhan maysid imanka edeeyadu wax ma jiidaysa carabada iyo cajaladu wixii la jiidaya wee taayirada lahayd weyaan jawaadaani laba faras baa jiidaya kuwan weya faacilkii iyagaa wax jiidaya jawaadaani iyo ah faacilun marfuucu calaamatu rafci alf waa kaa ku icraabaya istacaara caliyun cali wuxuu soo ergistay oo yani uu soo qaatay laakiin inuu celiyuu rabaa isticaaradu waa sida ii e sii dhiib ii e dhiib weeyaan kitaabkaaga ii e dhiib dhowr cishaa soo hayo aan soo akhriyo aan kuu soo celiyo taasaa isticaaro la dhaa isticaara caliyun cali wuxuu soo ergistay uu soo isticaaraystay kitaabayni laba kitaab ayuu ayuu soo soo isticaaraystay yaa muxuu yidhi shaacirkii alaa yaa mustaciir alkutbi dacni faina icaaratii lilkutbi caaru wamaxbuubii min addunya kitaabii fahal ra'ayta maxbuuban yucaaru dadkuma soo celiyaan kutubta yani iminka de waxyaabahan kale ee tiknolojiyadii baa fudaydisay oo moobilada lagu haystaaba kutubtii wax badan ba in loo waaye lagama yaabo haddii kitaabkii jirmigiisii laga qaato laakiin waayadii hore ee yani maktabaduhuna aanay sidaa u badnayn hal kitaab qofka haystee laydhaa iyardhiibaan soo akhriya an maalmood ama saddex maalmoodan kusoo haya la dabeedna lagu soo celin waaye lagala tego ama qofkii safro meeluu dhigay la garan waayo waa lagu kala jiray marka ninkaasaa wuxuu yidhi alaa yaa mustaciir alkutbi ninkan kutubta caariyeystay hebeloo ii dhiib kitaabkaagii hebeloo ii dhiibtunayo dacanii iska kaydaa buuri faina icaaratii lilkutbi caarun buuri inaan ergiso kutubtayda oon dadka u dhiibaa ceeb bay ugu tuidhi aniga maxbuubii min adunya kitaabi adduunyadanba maxbuub kale kuma lihi bui cidaan jecelahay adduunyadan ma jirto kitaabkahayn bui kitaabkaygan ba aniga xabiibkaygaa ah bui fahal ra'ayta maxbuuban yucaaru nin gabadhu jeclaa dadka siiya oo ergisa miyaad aragtay bui maxbuub la caariyeynayo dadka la siinaya miyaad aragtay aniga tanaa wuxuu yidhi kutubtaydaas yaa buu yidhi maxbuubkayge waa wuxuu yidhi kuma ergisay u jeeda istacaara caliyun kitaabayn istacaaradii balaqada ku jirta inay halkaasunbay soo gelayso oo waxay ahayd in wax lasoo yergisanayo ereygii libaaxa loo isticmaalayay alasad magacii uu libaaxu iska laha unbaa laga soo qaadanaya laga soo yergisanayay markaasaa qof loo isticmaalayay qof magacii asad ciddii iska lahaydee libaaxii kaynta ku jiray ah intood ka soo qaadatay eraygii loo isticmaalayay libaaxa oo asada oo iska lahaa ayaad nin masaajidka ku jira siinaysa oo cumar la ydhaa maalan markaasaad leedahay halkaad ra'aytu cumara ka odhan lahaydo fi lmasjid baad odhanaysaa ra'aytu asadan fi lmasjid libaax baan masaajidka ku arkay ninkii cumar baad libaax ka dhigtay ra'aytu asadan fi lmasjid fasaafaxanii wajalasa macii ya wataxadaanaa kaiira halkaasaad sheekadii marinaysa marka qofkuu garanaya inaana libaax rasmi ahay oo kaasi waan wada fadhiisanay oo gacan qaaday iyo ii sheekeeyey iyo malahayn marka isticaara la dhataana caribka markaa tiraa ra'aytu asadan fi lmasjid fasaafaxanii isticaara la dha liannaka istacarta lafda alasad min alxayawaan almuftaris almacruuf baad ka soo yaa oo aad u caareysatay ma garanaysaa lirajulin shujaac istacaara caliyun cali wuxuu soo ergiistay u soo qaatay si kumeelgaara kitaabayni laba kitaab istacaara ficlu maadi mabni cala alfatxi laa maxalla lahu min alcraab caliyun faacilu marfuucu bidama kitaabayni mafcuulu bihi mansuub bilya lannu muana acrib iljumala alaatiyata acrib taynu nidhi icrab lama ydhaha lannu ficilku acraba weyaan acraba ficil maadigii mudaaricna waa yucribu amarkuna waa acrib sida akhraja yukhriju akhrij akhrij man xawlak axsana yuxsinu axsin akrama yukrimu akrim qof ikraam marka lagu leeya ikrim maaha akrim weeye icraab marka lagu leeya icrib maaha icrib arab dad badan baa arabiya wax iska idha acrib anta aljumala waa mafcuulkii jumalkii alaatiyata kuwa soo socda waa nacti aljumala alaatiyata alhirataani nadiifataani labada bisadood waa nadiif weeye hira hira marka la tasqiiriye la yareeyo imika cabdi marka la taskiiro wuxuu noqdaa ubayd cubayd buu noqdaa xasan haddii la yareeyo muxuu noqdaa xusain jabal buryar haddii la leeyahy jabal maxaa la odhanaya jubayl baa la odhanaya caynun haddii la taskiiriyo waxay noqota mataqaana isha marka la yareeyo caynun cuyayna tuubay noqonaysaa uyayna cuyayna waa ishii yarayd udunun haddii la taskiriyo udunun waxay noqotaa udayna udayna iskala baxaan carabtu waa u bixiyaan udayna iyo cuyayna iyo yaa u bixiyaan haddii la doono waa la kaftamayaa oo qofkii isha weynaa indhaha waaweynaa baa cuyayna la odhanaya ee isha yaraa oo kale maarse ninkii muxuu aha dhagaha weynaa baa la odhanaya udayna udayna loodhanaya udayna taskiiru uduni weeyaan hiratun baan uga socdaa hiratun marka la taskiiro waxay noqota mataqaana hurayra hurayra ayay noqonaysa abu hurayra waa sida abu hir baan loodhan lahaa mogta ama abu hira laakiin hiradii oo la taskiiriyey wey lasii yareeyey bisadii ama mukulaashii oo la yareeyey weeye marka hurayray noqonaysa abu hurayra waxa weeyaan bisadii yarayd ahirataani nadiifataani ina alghaa'ibayni labadii maqnaa maridaani way bukaan waqafa talaamiidu ardaydii way istaageen fii safayn laba saf iyagoo ku sugan icraabu jamci اlmudakar saalim wallahu aclam